بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الظاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المستثنى waxaynu ka soo baxnay cashirkeennii hore baabkii la odhan jiray atamyiiz baynu ka soo baxnay casharka maanta aan qaadanaynaana waa baabka loo yaqaano baabulmustathnaa almustathnaa waa la soo reebe oo waa ka ismi mafcuul oo ficilka istathnaa ka yimid istathnaa wuu soo reebay yastathnii wuu soo reebayaa mustahnin waa soo reebe mustathnaa waa la soo reebe ereyga mustathnaa oo la soo reeba ah ayuu hadda magacan inoo qoran yahay baabulmustathnaa culimada qaarkood waxay u baabaystaan baabkan baabulistinaai bay yihiin waxaan filayaa ajrumigo kale inuu saa odhan jiray baabulistinaai ragga qaar ayaa odhanaya baabulistinaai oo baabkiibay masderka istinaa ka magacaabayaan sheekheennan oo kalena wuxuu magacaabay baabulmustathnaa ayuu yidhi oo ismiga mafcuul ayuu magacowday waxa saxda iyo sawaabka u dhow sheekheennan kawaak ee mutamimka waayo istinaha maaha waxaa halkan lagu sharxayaa soo reebida lama sharxayo laakiin lasoo reebaha la sharxaya ka la soo reebayo ayaa la doonayaa in laynoo sharxo baabulmustathnaa waa baabka mustathnaha iyo lasoo reebaha bal haddaba intaaynan baabka dhex gelin hal tusaale an qoro halkaa tusaale ayaad ila eegeysiin waxaan idhi maalan jaaa alqowmu ilaa caliyan baan idhi jaaa alqowmu ilaa caliyan tusaale hadda u fiirsada jaaa alqowmu ilaa caliyan waxaa halkaa jaaa alqowmu ilaa caliyan aynu ka helaynaa la soo reebe iyo laga soo reebe iyo lagu soo mid la soo reebaa waa inaynu helnaa mid laga soo ana waa inaynu helnaa mid lagu soo reebo ana waa inaynu helaa jaaa alqowmu ilaa caliyan markaynu nidhaa jaaa alqowmu qoomkii way yimaadeen ilaa caliyan cali mooyaane qoomkii ayaa yimid cali mooyaane baynu nidhi yaa la soo reebayaa haddaba jaaa alqowmu ilaa caliyan yaa la soo reebayaa oo la soo reebo waa ayo cali baa la soo reebaa ah. yaa laga soo reebayaa oo laga soo reebuhu waa ayo waa qoomka yaa lagu soo reebaya oo ereyga wax lagu soo reebaya waa ayo waa ilaada waxaynu doonaynaa la soo reebe laga soo reebe lagu soo reebe soo reebe isagu ma jiro oo ereyga soo reebaha ahi waa ka hadlayo oo af carabiga waxba lafdi qoran kuma leh soo reebuhu lafdi qoran ma leh haddaba sidaynu ognahay culimo laga soo reebuhu icraab gaara ma leh waa xasba xaajati اlkalaam laga soo reebe markaynu rabno laga soo reebe icraab gaara male waxaa dhici karta inuu faacil yahay waxaa dhici karta inuu mubtade yahay waxaa dhici kara inuu mafcuulun bihi yahay laga soo reeboo icraab gaara male hadda jaaa alqowmu ilaa caliyantii yaa laga soo reebe ahaa qoom qoomku icraabkuu sitayna muxuu ahaa faacil buu ahaa haddaan idhaa ka waran haddaba ra'aytu lqowma ilaa caliyan yaa hadda laga soo reebe wa waa alqowmada muxuuna icraaban yahay mafcuulu bihinimo haddaan idhaha marartu biqowmi ilaa caliyan yaa laga soo reeba ah, marartu biqowmi ilaa caliyan waa biqowmi sow ma aha muxuu icraaban yahay biqowmi haddaba waa majruuru bilba waxaad ogaataa laga soo reebuhu af carabiga mustanaa minhu baa loo yaqaanaa icraab gaara male ee waa xasba xaajat اkalaam laga soo reeba icraab gaara uu leeyahay ma jirto waxaa inoo soo hadhay lagu soo reebe lagu soo reebuhu hadduu ilaa yahay waa xarafo xarafkuna icraab ma leh hadduu yahay laakiin kuwii asmaada ahaa sida kayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaaun icraabkiisu wuu inoo iman doonaa waa qodobka labaad waxaa kaloo inoo hadhsan lasoo reebe waa kan sheekheennu u baabaystay baabulmustathnaa ka la doonayo icraabkiisa inuu ardaygu barto waa lasoo reebaha ka la soo reebayo maxaa la icraabaya waxaa dhici karta in marfuuc laga dhigo waxa kaloo dhici kara in mansuub laga dhigo waxa kaloo dhici kara in majruur laga dhigo mustanaha oo lasoo reebaha ah waa xasba xaajati kalaam noqon maaye icraab baynu u samayn doonaa laisla yaqaan ayaynu mustana lasoo reebaha u sheegaynaa almustana waa lasoo reebe waana ka la doonayo halkan in lagu barto haddaba arkaanta baabkan baa la yidhaahdaa waa saddex qaybood aadaat listihna oo ereyada wax lagu soo reebayaah aadaat listithni oo ereyada wax lagu soo reebaya waa kow iyo almustathnaa oo lasoo reebo waa laba iyo almustathnaa minhu oo laga soo reebo waa saddex lasoo reebe laga soo reebe lagu soo reebe saddexdaasa arkaanta baabkeennana adawaadkii ayuu sheekhu inoo horreysiiyey adawaadka adawaatlistithnaha eh, ayuu inoo soo hormariyey adawaadku waa toban lafdi toban lafdibaa horta aadaad loo yaqaanaa ama ereyada wax lagu soo reebaya waa toban adawaadkaa bal hadda ila eega casharkeennan aynu ka bilowne wa adawaatlistinaai ereyada wax lagu soo reebayaa amaaniyatun waa sideed sideed baa wax lagu soo reebayaa buu ina yidhi xaqiiqadu sideed maahee waa toban oo sheekhu waxbuu ka tegey wa adawaatlistinaai waxyaabaha wax lagu soo reebayaa amaaniyatun waa sideed xarfun waa xaraf bitifaaqin sida laysku waafaqsan yahay waa shay xaraf ah oo laysku waafaqsan yahay inuu xaraf yahay wax laysku waafaqsan yahay xarafnimadiisa xarfun waa xaraf bitifaaqinka sida laysku waafaqsan yahay wa huwa kaasi ilaa weeyi lafdiga ilaa ah kelmadda ilaa waa xarafoo waana laysku waafaqsan yahay xarafnimadeeda waa erey wax lagu soo reebo waxaan odhanayaa jaaa alqowmu ilaa caliyan ilaadaasaa xaraf ah wax lagu soo reebay wasmani waa laba ismi bitifaaqin sida laysku waafaqsan yahay laba ismi halkaa labada uu ka dhigay ayaa afar ah ama shan ah wasmani waa laba ismi bitifaaqin sida laysku waafaqsan yahay wa huwa kaasina hayru waa lafdiga hayr ah iyo wa siwan lafdiga siwan ah biluqaatihaa luqooyinkeega kala duwan oo dhan biluqaatihaa maca luqaatihaa luqooyinkooga iyadoo wadata waayo mar siwan baa la odhanayaa sida ridan oo kale marna suwan baa la odhanayaa sida hudan oo kale marna sawaaun baa la odhanayaa sida samaaun oo kale marna siwaaun baa la odhanayaa sida binaaun oo kale haddaba afartaa dhawaaqba lafdiga siwan ah ayaa iskale xabadda khayr ah inoogu gee shan buu inoo noqonayaa dhawaaqa asmaadu waxaa halkaa inaga baxay siwaaunta ayaa la yidhaahdaa waa naadiro naadirku xugun male kolkaas siwaaunta inaga tuur ismigu afar buu inoo noqonaya waa kayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaaun wa ficlaani iyo laba ficil bitifaaqin sida laysku waafaqsan yahay sheekhu markuu yidhi wa ficlaani bitifaaq kelmaddaa itifaaqi waa mas'ale aan l sheekha lagu waafaqsanayn waayo labada ficil ee laysku waafaqsan yahay layse iyo laa yakuunu buu odhan kelmadda layse a ah, ragga qaarkood inay xaraf tahay bay qabaanba oo laysa waa xaraf mabaha ficil maadi bay leeyihiin laakiin sida muctamedkaa ah, laysa waa ficil maadi kol hadduu khilaaf soo galay sheekhu bitifaaqin inuu halkaa ka daayo ayay ahayd ficlaani bitifaaqin ilayn layse ragga qaar baa qaba inay xaraf tahaye ereyga laa yakuunu ana aadaatulistinuhu yakunuda oo qura ma aha laada oo qurana ma aha waa laa yakunu oo wada socoto ayaa aadaatulistinaa laa yakunu cid tidhi waa ficil ma jirtaba laa yakunu cid tidhi waa ficil ma jirtaba iska daa in laysku waafaqe eh waa ficil baa cid tidhi way yar tahay baa la odhan karaa laa yakunu laakiin waxaa dhici karaa sheekhu inuu ka eegay juska dambe ilayn waxa waa laada iyo yakunu oo laysku geeyey aadaatulistinu waa laa iyo yakunu laysku geeyey waxa ficilkiihi waa yakunu oo qura laakiin markay laa yakunu tahay ficil maaha waa xaraf iyo ficil wada socda laaduna waa xaraf yakunuduna waa ficil sidaa darteed kutubta luqadda ayay qaar badani ficil iska yidhaahdiinoo sheekhu iyagunbuu raacay e laakiin ficil ma aha laa yakunu waa xaraf iyo ficil wada socda wey waa murakab weeyaan wa iyo mid noqnoqonaya bayna alficiliyati ficilnimada iyo walxarfiyati xarafnimada mid marna ficil noqon marna xaraf noqon wa huwa kaasi khalaa weeyi wacadaa weeyi waxaashaa weeyi saddexdaasi marna ficil bay noqdaan marna xaraf bay noqdaan waxaa lagu kala gartaa hadday ficil yihiin lasoo reebuhu mansuub buu icraabnaani hadday xaraf yihiinna majruur buu icraabnaan laakiin kelmadda xaashaa'a mararka qaar waxa la sameeyaa alifka dambaa la jaraa oo xaasha baa la yidhaahdaa mararka qaarna alifka horaa la jaraa oo xashaa baa la yidhaahdaa saddex luqadood ayaa ku jira kelimatu xaashaa markaa aadaatulistinihi sheekhu sideed buu ina yidhi oo sawaaun buu afarteedii mid qura ka soo qaatay oo laba ayuu meesha ka saaray sawaa sawaaun buu saddexdeedii mid qura ka soo qaatay oo laba ayuu meesha ka saaray saasuu sideedu yidhi waa toban marka la kala qaado aadaat اlistini baynu culima halkaa kaga soo baxnay aadaadku waa ereyada soo reebidda ah iminka maalan haddaan doonayno af carabiga ama soomaaliga waxaan idhi raggii way yimaadeen nin mooye yaa aadaada talow haddaba aadaadka aadaatulistini waayo raggii way yimaadeen nin mooye haddaan idhaahdo waa mooye mooyeedaasa aadaada ilaadii waa ereyga mooye ah ereyga nin ihi isagu waa ismigii lasoo reebihii weeyi raggii way yimaadeen nin mooye mooyeedaasaa kolkaa aadaadkii ah waad ila fahantaan u malayn haddaba sheekhi nugtalow kitaabka aadaadka unbuu ka bilaabaye baabkan istinuhu ama miyuuna lahaynba tacriif wax tacriifa muuna lahayn ama mustanuhu miyuuna tacriif lahayn mas'alada waxa ugu wacan haddii istine aynu u jeedno camriidigaynu ku soo marnay tacriifkiisa oo kitaabka camriidiga ah ayaa dib ugu noqoni karta casharadii aan ku soo qaadanay halkaasaynu ku soo tacriifinay haddii mustane loo jeedo oo la soo reebo ana oo kan sheekheenu inoo baabaystay ah mustanuhu waxaa loo yaqaanaa waa huwa almadkuuru bacda ilaa aw ixdaa akhawaatiha waa ereyga daba dhaca ilaa iyo ilaada kuwa lamidka ah ka daba dhaca ayaa mustane loo yaqaanaa wa adawaat listinaai ereyada wax soo reebayaa amaaniyatun sideed weeyaan xarfun waa xaraf bitifaaqin sida laysku waafaqay wa huwa kaasi ilaa weeyaan wasmaani waa laba ismi bitifaaqin sida laysku waafaqay wa huwa kaasina hayru iyo wasiwan weeyaan biluqaatihaa maca luqaatihaa luqooyinkeegii oo dhan iyadoo maceega ah fa innahu yuqaalu waxa la odhan fiihaa dhexdeeda siwan baa la odhan ka ridan oo kaleba weeye wa baa la odhan ka hudan oo kaleba weeye wa sawaaun baa la odhan ka samaa'in oo kaleba weeyi wa siwaaun baa la odhan ka binaa'in oo kaleba weeyi wa ficlaani iyo laba ficil biitifaaqin sida laysku waafaqay wahumaa labada ficilna layse iyo walaa yakunu weeyi layse iyo laa yakunu baa laba ficila wa mutaradidun iyo mid noqnoqonaya bayna alficliyati ficilnimada iyo walxarfiyati xarafnimada oo marna ficil la isticmaali isagoo ah marna xaraf isagoo ah wa huwa kaasi khalaa weeyi wacadaa weeyi waxaashaa weeyi wa yuqaalu waxaa la odhanayaa fiihaa dhexdeeda xaashe ayaa la odhan oo alifka dambaa la xadfi waxashaa ayaa la odhaniyo alifka hore ayaa la xadfi haddaba mustanuhu wuxuu daba dhacaa ilaa baynu nidhi jaaa alqowmu ilaa caliyan mustanuhu waa caligaa ilan ilaa buu daba dhacaye aadaadkuna waa ilaada mustanaa miniguna waa ka qoomka lajinsiga ee ka horeeya laga soo reebaya qoomka ka caliga lajinsiga ee ka horeeya qoomka ah haddaba talow ilaada kaka dambeeya maxaa la icraabi ilaada kaka dambeeya markaan idha jaa alqowmu ilaa caliyan caligaa maxaan icraabaya caligaasi waa mustanee mustanaha waxaa la icraabayaa waxaa la eegi kalaamka uu ku dhex jiro noocuu yahay waxaa dhici kara kalaamku inuu yahay taa muujaba waxaa kaloo dhici kara kalaamku inuu yahay tam manfiya waxaa kaloo dhici kara kalaamku inuu yahay naaqis ama mufaraq waxaa la yidhaahdaa kalaamku hadduu yahay tam muujaba tam muujaba hadduu kalaamku yahay waa waajib in la nasbiyo ilaada ka daba dhacaya kalaamku hadduu yahay tam manfiya tam manfiya hadduu kalaamku yahay waxaa waajiba baa la yidhaahdaa in laba weji ayaa bannaan in bedel la icraabo iyo in nasbo la icraabo waa taamka manfiga ah hadduu kalaamku mufaraq yahayna xasba xaajati lkalaam baa la icraabi oo suurtogel weeyaan marfuuc inuu noqdo suurtogel weeyi mansuub inuu noqdo suurtogel weeyi majruur inuu noqdo waa mufaraqa haddaba saddexdan magac maxay kale yihiin markaynu leenahay taam muujaba taamka waxaa looga jeedaa mustathnaa minhugu markuu sheegan yahay ka wax laga soo reebaya markuu sheegan yahay jaaa alqowmu ilaa caliyan hadda muujab ma yahay oo mustanaa minigu ma sheegan yahay jawaabtu waa nacam oo qoomkiibaa sheegan jaaa alqowmu ilaa caliyan tam waxaa looga jeedaa mustanaa minhugaa sheegan muujabna waxaa looga jeedaa hadalka ayuuna nafyigelin jaaa alqowmu ilaa caliyan markaan idhaa hadda hadalka nafyi kuma jiro oo wax nafyi oo jaaa alqowmu ilaa caliyan hadalkani haba yaraadee wax nafyi ah oo uu wataa ma jiro jaaa alqowmu ilaa caliyan haddaba taam muujaba baa la odhan taamnimadu waa mustanaa minhugaa sheegan muujabnimadana nafyi baan ku jirin kol hadduu kalaamku taam muujaba yahay mustanaha in la nasbiyo ayaa waajiba eh, kolkaa waxaan loo kala qaadaynin waxa suurtagala masaladaa waajibu nasbaha aan ka dhignay afar suuro ayaa kugu jira inuu mustanoo lasoo reebihi mutasil yahay iyo inuu mustanoo lasoo reebiihi munqaic yahay waa laba weji labadaa weji oo labada wejiba mustanuhu uu xagga dambe maray iyo labada weji oo labada wejiba mustanuhu uu mustanaa minuga ka soo qadimay laba laba lagu dhuftay afar weeyi afartaa suuraba waa taamka muujabka ah, ayay ka soo baxaysaaye afartaa suuro ee taamka muujabkiihi leeyahay mustanaa in la nasbiyaa waa waajib haddaba talow waa maxay mustanaana le waa mutasil iyo waa munqaic labadan magac baa inagu cusub mutasil iyo munqai mutasilku waxaa looga jeedaa marka mustanaha oo lasoo reebaha ihi mustanaa minhuga oo laga soo reebaha ay isku nooc yihiin jaaa alqowmu ilaa caliyan caliga iyo qoomku waa isku noocoo dad bay isla yihiin waxaa la odhanayaa waa mutasil markaa munqaicana waxaa loo yaqaanaa markay labadaasi laba kala duwan oo kala nooca ay noqdaan sida jaa alqowmu ilaa ximaaran oo kale jaa alqowmu ilaa ximaaran ximaarka iyo qoomku dee dad ma wadaha waa laba kala duwan weeye mas'aladan inuu bannaan yahay munqaicuna waa mas'ale culimmadu ay ka hadlaan oo wuu banaan yahay waa arin la ogol yahay weeye waayo qur'aanka ilaahay ayaa ku yidhi fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna ilaa ibliisa malaa'igti iyo ibliis baa la kala reebay ibliis de malaa'igta ka mid ma ahayn ilan ibliis ilaahay baa inoo tilmaamay oo kaana min aljini min aljaan buu ilaahay ku tilmaamay inuu jaanka ka tirsanaa malaa'igtu ma dhasho laakiin ibliisku wuu dhalaa huwa waduriyatuhu buu ilaahay yidhi waduriyatuhu buu ilaahay yidhi sidaynu ognahay duriyad iyo ubad buu leeyahy wuu tarmaa ibliisku laakiin malaa'igtu ma taranto malaa'igtu ilaahay ma caasiyaan laa yacsuuna allaha maa amarahum ibliiskuna ilaahay wuxuu ka diiday inuu u sujuudo waxyaabo badan oo lagu kala garanayo oo malaa'igta iyo ibliiska lagu kala garanayo ayaa jira toddoba suuradood buu ilaahay kaga waramay kolkaa maadaamoo malaa'igtii iyo ibliis lasoo kala reebay aayaadkaa qur'aankaa ilaahay uu soo kala reebay waxaa la ogaaday adigoo yidhi oo kalun wey jaaa alqowmu ilaa ximaaran oo ximaar qoomkii ka soo reebay oo saasoo kalun bay ka dhigan tahay waana la ogol yahay oo luqadda way bannaan tahay qolada fuqahaduna axkaamo badan bay ku saleeyaan oo inagii odhan jirnay haddaan idhaahdo qofkaasi boqol dollar buu igu leeyahay cimaamad mooyaane waa mas'alo dee bannaan oo haddii lagu yidhaha war marka hore lacag baad u qiratee la soo reebu waa cimaamad laga soo reebuna waa boqol dollar sidee loo xallinaya ma waxay ka dhignayd markaa maxaynu nidhaahnaa boqol dollar buu igu leeyahay cimaamad mooyaane fuqahaduna halkaasay la mareen oo masaa'il badan ayay halkaa iyaguna ay yidhaahdeen ha laga hadlo haddaba haddii uu hadalku taa muujaba yahay mustanaha in la nasbiyo ayaa waajiba baynu nidhi balila eg falmustanaa ka la soo reebayo biilaa ilaa ka lagu soo reebayo yunsabu waa la nasbini wujuuban waajibnimo idaa kaana alkalaamu kalaamku markuu yahay taaman taam muujaban muujab ah mid taam oo dhammaystiran oo muujab ah oo la sugay wataamu taamku huwa isagu maa dukira waa ka la sheego huwa isagu maa dukira waa ka la sheegay fiihi dhexdiisa almustathnaa minhu laga soo reebaha walmuujabu muujabkuna huwa aladii ka weeyaan lam yataqadam uuna ka hormarin calayhi xaggi isaga nafyu nafyi walaa shibhuhu iyo nafyiga wax shabahay tusaalihii naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi fasharibuu way cabbeen منه xaggiisa ayay ka cabbeen ilaa qaliilan in yar mooyaane hadda waxa weeyi yaa mustanihii itusaya lasoo reeba ayaa itusaya aayadda qur'aanka ah fasharibuu minhu ilaa qaliilan yaa lasoo reeba ah qaliilan yaa laga soo reeba ah waawul jamaacada sharibuu ku jirta wowda sharibuu ku jirta baa laga soo reeboah yaa lagu soo reebaa markaa waa ilaa kalaamkani ma taa muujabah mise waa taa manfiya mise waa naaqis maxaynu nidhaahnaa taam muujaba taamnimada maxaa lagu gartay inuu kalaamkani taam yahay dee mustanaa minhugii oo waawil jamaacada aba sheegan inuu muujab yahayna maxaa lagu gartay hadalka ayuuna nafyigelin wa ka qawlika qowlkaaga oo kaleba weeye qaama alqowmu qoomkii way kaceen إلا zaydan zayd mooyaane qaama alqowmu ilaa zaydan yaa la soo reeba ah markaa haddaba qaama alqowmu ilaa zaydan zayd baa la soo reeba ah yaa laga soo reeba ah qoom baa laga soo reeba ah yaa lagu soo reeba ah ilaa baa lagu soo reeba ah hadalkan maxaynu icraabnaa markaa mustatnaha waa waajib in la nasbiyaa jaaa qaama alqowmu ilaa zaydan wa way baxeen ilaa camran camar mooyaane hadaba saddexdaa tusaale waxaynu ka qaadanayna aayadda qur'aanka ah ficilka ku jira ee la isticmaalay waa mucade fasharibuu waa mucade labada tusaalena ficilada ku jira waa laazim qaamalqowmu iyo kharaja annaasu waa laazim waxaad ogaatay hadaba markan aynu leenahay taa muujaba hadii ficil la isticmaalo loo kala eegi maayo ficilkaasi inuu yahay maxaanku dhaha tam inuu yahay mucade iyo inuu yahay laazim looma kala eegayo suurtagel weeye labadaba inuu noqdo ama laazim ama mucadde sawaaun waxaa isku mida kaana alistinaau istinuhu ha ahaado mutasilan mutasil ha ahaado kamaa maalnaa sida kaa aan soo tusaalaynay ow munqaican ama munqaic ha ahaado sida qaamal qowmu qoomkii way kaceen ilaa ximaaran dameer mooyaane qoomkii way kaceen dameer mooyaane labaduba waa isku miduun laba waji buu halkaa inoo sheegay mutaصil iyo munqaطic kol hadduu kalaamku taa muujaba yahay in la nasbiyaa waa waajib waxaynu ognahay culima sheekhu halkaa wuxuu ka aamusay mutaqadim iyo mutaakhir talowma loo kala saarayaa mustanaha jawaabtu waa maya ama mustanaa lasoo reebuhu mutaqadim ha ahaado ama lasoo reebuhu mutaakhir ha ahaado xaggaana looma kala dayayo mutaqadim iyo mutaakhir midkuu yahay wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay taaman taam hadduu yahay taamka oo gayra muujabin aan muujab ahayn jaaza fiihi jaaza waxa bannaan fi lmustathnaa mustathnaha oo lasoo reebaha ah waxa ku bannaan albedelu bedel baa ku bannaan waxaynu nidhi kalaamku hadduu taam hayru muujaba yahay haddaba taam hayru muujaba maxaa looga jeedaa ereyga tam ah waxaa looga jeedaa mustanaa minhugii ama laga soo reebihii baa sheegan hayru muujabna maxaa looga jeedaa hayru muujab hayru muujab waxaa looga jeedaa nafyi baa galay ama nahyi baa galay ama istifhaam kol haddii uu sidaaba yahay mustanaha waxaa ku banaan in la bedelo iyo in la nasbiyo waxana xoog badan baa la yidhi markuu mustanuhu mutasil yahay bedelka mustanuhu haddii uu mutasil noqdo kalaamkuna taam khayru muujaba uu yahay laba weji ayaa bannaan bedel iyo nasbo mutasil hadda markuu yahay bay labadaa weji bannaan yihiin waxaana xoog badan labadaa weji bedelnimada ayaa xoog badan haddii laakiin uu munqatic noqdo mas'aladaasi waa mas'alo ay culimmadu ku kala aragti duwan yihiin gaar ahaan culimmadii luqaddu waxaynu ognahay ragga qaarkoodna nasbaha ayay waajibiyeen ragga qaarkoodna waa xijaaziyiinta oo kale nasbahay waajibiyeen tamiimiyiintuna nasbahana raajix bay ka dhigeen bedelkiina jaaizba itibaacana jaa'iz bay ka dhigeen wain kaana haddii uu yahay alkalaamu kalaamku haddii uu yahay taaman taam hadduu yahay taamka oo gayra muujabin aan muujab ahayn jaaza waxa bannaan fi lmustathnaa mustathnaha dhexdiisa albedelu in la bedelo ayaa bannaan mustathnihii bedel baa la ecraabayaa basriyiintu waxay qaateen waa bedelu bacdin min kullin weeye haddii la yidhaha bedelu bacdinku damiir baa waajib ahaan jiray inuu sito ma isagaa mustathnahanina damiir sita waxaa lagu odhanayaa tacalluqa uu ku tacalluqo mustathnaa minhuga ayaa kaga filaaday damiirkii oo damiir uma baahna quwatu tacaluq buu qabaa baad odhanaysaa besiyiintii bedelu bacdin bay ka dhigeen min kullin bay ka dhigeen damiirkiina waa laga maarmay oo wax damiiroo loo baahan yahay ma jiro halka kuufiyiintuna ay yidhaahdeen waa cadfu nasq markaad leedahay maa jaaa alqowmu ilaa caliyun markaad leedahay maa jaaa alqowmu ilaa caliyun kuufiyiintu caligan cadfu nasq bay ka dhigayaan oo kuufiyiinta xuruufulcadafka waxaa ku jira ereyga ilaa ah ilaadu inaga se xuruufulistinayn nooma aha kuufiyiinta agtooda xuruufulcadafka ayay ku jirtaa ilaadu waxay ku leeyihin waa cadfu nasaqo ilaadana markaa aadaatulcadaf xarfulcadaf sidii wowga oo kale ah sidii laada oo kale ah ayay nooga dhigan tahay bay leeyihin waa sidii laadii oo kale wain kaana alkalaamu kalaamku haddii uu yahay taaman taam hadduu yahay taamka oo gayra muujabin muujab an ahayn jaaza waxa bannaan fi lmustathnaa mustathnaha albedelu bedel baa bannaan wanasbu nasbana wuu bannaan yahay cala alistinaai istine lagu nasbiyo laba weji baa bannaan waa taamka hayru muujabka ah in la bedelo iyo in la nasbiyo oo istine lagu nasbiyo haddaba bedelka yaa qaba basriyiinta kuufiyiintu waxay qabaan inuuna bedel ahayn e inuu maxa yahay ayay kuufiyiintu qabaan inuu cadfu nasaq yahay sidaa darteed waxaa sheekheenna ka haboon culimada si ee tidhi alitbaac jaaza fiihi litbaacu wanasbu alitbaac marka alitbaac aynu nidhaahno waa taabic baa laga dhigayaayo suurtagel weeyaan bedelkii waxa kaloo suurtagala cadafkii labadii madhabba wuu isla keenayaa itibaac haddii la haddii la sameeyo walarjaxu waxaa xoog badan fi lmustathnaa mustathnaha walarjaxu waxaa xoog badan fi lmutasili waa fi lmustanaa mustanaha almutasili mutasilka ah albedelu bedel baa xoog badan mustanuu markuu mutasil yahay bedelka ayaa xoog badan ee yajcalu mustanaa mustanaha wuxuu ka yeelayaa bedelan bedel min almustanaa minhu laga bedelayo fayatbacuhu wuu raaci fii icraabihi xagga icraabka ayuu ku raaci naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi maa facaluuhu mayna samaynin ilaa qaliilu wax yar oo minhum iyaga ka tirsan mooyaane haddaba yaa halkan yaa mustanihii itusaya lasoo reebaha yaa itusaya aayadda ah aayadda ayaa lasoo reeba ah ilaa qaliilun qaliilka ku jira yaa laga soo reeba ah aayadda waawuljamaacada facaluu ku jirta yaa lagu soo reeba ah aayaddaayoo aadaad ah ilaa kalaamkani ma taam mujaba mise waa taam hayru mujaba horta taam ma yahay kalaamkani waa nacam oo maxaad ku garateen inuu taam yahay mustanaa miniguiyo wowga aa sheegan muujab miya mise waa hayru muujab markaa waa hayru muujab maxaa lagu gartay inuu hayru muujab yahay nafyi baa galay maada hore ah haddaba qaliilkan laba weji baa ku bannaan sida luqadda marka la doonayo in itbaac la itbaaciyo oo wowgaa hore waawuljamaacadu hadda waa faacile qaliilka layska godo iyo in la nasbiyo luqa ahaan labadaasaa ku jira wlmuraadu hadaba eeg markan aynu leenahay waa laba weji baa ku banaan in la nasbiyo iyo in iyo in la bedelo markaynu leenahay bedelku shan shardi buu wataa marka la bedelayo shan shardi baa laynooga baahan yahay culimo xilliga bedelka aan icraabi karayna waa shan shardi markii laga helo shayga kow waxaa la yidhaahdaa waa inuu shaygan aynu bedelaynaa bacda ilaa yahay waa tallaabada koobaad bacda ilaa waa inuu yahay shardiga labaad an yakuuna mutasilan waa inuu mutasil yahay welibnu mutasil waa inuu noqdo mid mutasil ah oo ku xigoo la xidhiidhsaday oon la kala faslin shardiga saddexaad muakharan can ilmustathnaa minhu waa inuu mustathnaa minhuga xagga dambe ka mare eh hadduu yimaado nasbaha unbaa la ogolaanayayo bedelkii lama ogola shardiga afraad an yakuuna gayra marduudin bihi kalaam baa lagu leeyahay tadamana alistithnaa yaan hadal kale lagu radiyin hadduu nini yidhaahdo ka waran nin baa yidhi maalan hadal buu ku hadlay radigaasi uu ku jiro wuxuu yidhi uun maa qaama alqowmu ilaa zaydan markaa unba maa qaama alqowmu ilaa zaydan ma kicin baa tidhi qoomkii zayd mooyaane markaasuu ku kale u jawaabay oo maa jalasa alqowmu ilaa zaydan buu isna yidhi way iska soo horjeedaan oo ka horena zayd baa kacay buu ley ka dambena zayd baa fadhiya buu leeyahay hadduu raddi noocaa yihi jiro lama ogola waana shardiga afraad shardiga shanaad anlaa yatarakha almustathnaa can ilmustathnaa minhu mustathnuu yuuna in badan ka dambaynin mustathnaa minhuga oo lama ogola maa jaaanii axadu xiina kuntu jaalisan huna ilaa zaydan ilaa zaydanti axadkii in badan bay ka dambaysaa maa jaaanii axadu xiina kuntu jaalisan huna ilaa zaydan lama ogola saas oo kale waa mamnuuc dee bedel ma ogolaanaysid wاlarjaxu waxaa xoog badan fi lmutasilika mutasilka ah albedelu bedel baa xoog badan ee yajcalu lmustahnaa mustathnaha wuxuu ka yeeli bedelan bedel buu ka yeeli halkaa yajcalu buu yidhi yujcalu ma idin yidhi ciduu ya-da goday ma jiraa ogaada kaasaa saxa markaa yujcaludaa saxa e, waayo haddaad e yajcalu tidhaahdo yaa faacila baa lagu odhanaya away faacilkii si aad uga badbaaddo e yajcaluda faacilka la waayey e yujcalu dhe markaasuu hadalku sax ku noqone e yujcalu waxaa laga yeeli almustathnaa lasoo reebaha bedelan mid bedel ka ah min almustathnaa minhu laga soo reebaha fayatbacuhu wuu raaci fii icraabihi icraabka ayuu ku raaci naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kaleba weeyi maa facaluuhu mayna samaynin ilaa qaliilun wax yar oo minhum yaga ka tirsan mooyaane haddaba waxaynu nidhi hayru muujabka markaan macnaynayno nafyi iyo wax shabahay baa gelaya baynu nidhi nafyiga garanaya maxaa shabahay walmuraadu waxaa looga jeedaa bishibhi nafyi nafyiga ka shabahaya annahyu nahyi baa looga jeedaa walaa yaltafit yuuna daymoon minkum isagoo idinka idinka mida axadun axadna yuuna daymoon ila mra'atuka xaaskaaga mooyaane ila mra'atuka xaaskaaga mooyaane waa qiro sabciye ah weeyaan ilamra'atuka inaan ta'daa godo oon akhriyo ilamra'atuka hamoodin inaan khalada iga tahay markaan ta'da ila ilamra'ataka haddaad akhriyaysay hada waxaan u jeedaa ilamra'atuka inaan iska godaan rabaa walaa yaltafid yuuna daymoon minkum kiioo idinka idinka mida malaha luud buu aayadda luud baa lala hadlayay sow maaha eeg axadun axadna ilamra'atuka xaaskaaga mooyaane yaa la soo reebaa aayaddaa qur'aankaa ereyga la soo reebayaa waa kee waa imra'atuka yaa laga soo reebaa markaa waa axadun yaa lagu soo reebaa waa ilaa kalaamkani muxuu icraaban yahay haddaba kalaam eh, waxaan doonaya kalaamkani muxuu yahay mataa muujaba mataa hayru muujaba waa maxay waa taam hayru muujaba haddaba mustanaan ma mutasil ba mise waa munqadic mustanaa laftiisu waa mutasil kol hadduu mutasil yahay laba weji baa bannaanaa in la bedelo oo axadkan ka horreeye laga bedelo oo aan godno iyo in la nasbiyo yaani xoog badnaa baynu nidhi bedelka ayaa xoog badnaa sidaa darteed waa qiro sabciye ah qirada walaa yaltafid minkum axadu ila imra'atuka walistifhaamu iyo istifaamkii shibhu nafyiga waxaa looga jeedaa nahyiga iyo iyo alistifhaamu istifhaam waman yaqnadu yaa ka quusanaya min raxmati rabbihi rabbigii naxariistiisa yaa ka quusanaya ila daalluuna kuwa baadida ah mooyaane ma cid ka quusanaysa istifaamkan inkaari baa looga jeedaa wamantani ka quusan maayo weeyi waa sidii nafyigoo kale ushaqaynaysaa haddaba yaa mustathnaa oo la soo reebayaa waxaa la soo reebayaa addaalluuna yaana mustathnaa minhu oo laga soo reebayaa damiirka yaqnadu ku qarsoon yaqnadu faacilkeega ayaa mustanaa minhu ya oo laga soo reebayaa yaa haddaba aadaad ah oo wax lagu soo reebayaa ilaa ayaa wax lagu soo reebayaa maxaynu nidhaahnaa kalaamkani ma taam muujaba mise waa taam hayru muujaba waa taam khayru muujaba taamnimada waxaa lagu gartay laga soo reebaha sheegan khayru muujab inuu yahayna waxaa lagu gartay khayru muujabnimada istifhaam baa xagga hore ka maray waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daaluun haddaba adaaluun af carabi ahaan markay tahay laba weji baa bannaanaa inaynu adaaluuna nidhaayo oon dee icraabno oon iska rafcisano oon itbaac ka dhiganno iyo inaynu mansuub ka dhiganno ila daaliin waa mutasile yaa xoog badnaa ma ila daaluun mise ila daaliin carabi ahaan markaan eegayno sidan inoo qoran ila daaluuna ayaa xoog badnayd wa nasbu nasbo fi lmustanaa mustane la nasbiyo mustanihii almutaili mutasilka ahaa mustana mutasilkaa in la nasbiyaa carabiyu waa carabi jayidu wanaagsan wa quria waana la akriyey fi sabci toddobada qiro fii qaliilu lafdiga qaliil ah iyo wamra'atuka lafdiga imra'atuka aba waa la akriyey haddaba haddii uu isagoo mutasil isagoo kalaamkani taam kayru muujaba ah hadduu mustano xagga hore maro bedel kuma banaane waa nasba uun gabay baa jira sharxeennu hoosta uu ku qorayo gabayga uu hoosta ku qoraya ninkii kumayt la odhan jiray baa lahaa aalka rasuulka ayuu ku ammaanayey ama ree beni haashim buu ku ammaanayey gabayga baxrigiisuna waa baxru dawiil wuxuu yidhi wama liya ilaa la axmaada shiicatun wma lii iyo ilaa madhab alxaaqi madhabuun wamaa lii aniga iima aha ilaa aala axmeda axmed aalkiisa mooyaane shiicatun cidan u hiiliya haddii lay weydiiyo oo aniga la yidhaah yaad u hiilin laiga soo heli maayo reer baan u hiilini laiga soo heli maayo guruub iyo jamac jamaaco gaaraan u hiilini aniga waxaa laiga soo helayaa waxaan u hiilinayaa aalkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo inta xaqa sidataa intaa inaan u hiiliyo ha laygu ogaada buu leeyahay wamaa lii iima sugna ilaa aala axmeda axmed aalkiisa mooyaane shiicatun hadalkaa bal hadda u fiirsada wuxuu ahaa asalkiisu wamaa lii shiicatun ilaa aala axmeda buu ahaa haddaba ilaa aala axmeda waa mustane aala axmed baa mustanaa ilaaduna waa aadaadkii mustanaa miniguna waxa weeye shiicada dambe ereyga shiicada ee xagga dambe ku jirta shiico waxa uu macno badan yahay qur'aanka ereyga shiica ihi iyo carabiga waxaa ka mid a cidda gruubka jamaca loo adu hiilinaysid ama adu intisaabaysid eed ku tiirsan tahay shiica waa la yidhaahdaa wamaa liya iima ahaa ilaa aala axmeda axmed aalkiisa mooyaane axmed waa nebigeennu magacuu lahaa waa kii nebi ciise lahaa wa mubashiran birasuulin yأtي min bacdi ismuhu axmedu nebigeenu u jeeday markaa axmedu markuu lahaa wamaa liya iima aha ilaa aala axmeda axmed aalkiisa mooyaane shiicatun cidan uhiiliya cidan u hiiliyaa ma jirto oo nebi maxamed aalkiisa ahayn wamaa liya iima aha ilaa madhab alxaqi xaqa waddadiisa mooyaane madhabun waddo kaloon marayaana anigu waddo kaloon marayana layga soo heli maayo oon ahayn dariiqa xaqa aan ahayn haddaba shadriga dambe ee beytka waxaa ku qoran wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabun mustanaa la soo reebaya waa madhab alxaqi mustanaa minhuga laga soo reebayaana waa madhabun aadaadka lagu soo reebayaana waa ilaada maxaynu kolkaa u aragnaa wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabun markaynu nidhaa wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabun waa layskala hormariyey kalaamkiina waa tam hayru muujaba nasba un baa waajibaya bedelkii meesha uu ka baxay hadda waa mutasil haddana isagoo mutasil uu bedelkii meesha ka baxay waa hadduu mustanuu ka hormaro mustanaa minuga waayo waxaan af carabiga la arag bedel ka hormaraya mubdelu minugiisa ayaan la arag bedel ka hormarayo mubdelu minugiisu af carabi ma aha wanasbu nasbo fi lmustanaa mustanaha la nasbiyo mustanihii almutasili mutasilka ahaa carabiyun waa carabi jayidun wanaagsan wa quri'a bihi waana la akhriyey fi sabci toddobada qiro fii qaliilun kelmadda qaliil a dhexdiisa hays odhanin fii qaliilun fii baa xaraf jaarahe qaliilunta maxaa loo goday hays odhan waa xikaayo wax la yidhaah weeyaan iyo wa mra'atuka imra'atuka dhexdiisa wain kaana alistinaau istinuhu hadduu yahay munqaican munqaic hadduu yahay istinuu hadduu munqaic noqdo halkan wain kaana alistinaau buu ina yidhi waxa ka wanaagsanaa wain kaana almustanaa inuu yidhaahdo ma jiraa ciduu qorayo wain kaana almustanaa idinka ayaa saxa markaa ah. wain kaana almustanaa halka wain kaana alistinaau halkuu inaga yidhi alistinaau maaha waa almustanaa weeyi wain kaana haddii uu yahay almustathnaa mustathnaha oo lasoo reebeha ihi munqaican munqaic haddii uu yahay falxijaaziyuuna nimanka xijaaziyiinta ee luqaddu uu qur'aanku luqadooda ku soo degay yuujibuuna waxay waajibinayaan annasba in la nasbiyo naxw maa lahum uma ahaa bihi arrinkan uguma ahaa min cilmin wax aqoona haba yaraatay arrinkan aqoon uma leh ila tibaaca male raaciddii mooyaane lasoo reebuhu waa kee waa itibaacu dhanni laga soo reebuhuna waa kee waa cilmi laga soo reebihii baa cilmiya lagu soo reebuhuna waa kee ilaa haddaba itibaacu daniga iyo cilmigu ma mutasil ba kolkaa itibaacu danigani oo cilmigiibuu la nooc yahay mise cilmigii wuu ka duwan yaho waa munqaic waa munqaic itibaacu danigu ma aha itibaacu itibaaculcilmi ma aha wuu ka duwan yahay kolka maadaama waxaa la ogaaday aayaddan qur'aanka amaa lahum bihi min cilmin markuu ilaahay yidhi waa loo diiday inay cilmi iyo xaqiiqa ay uleeyihiin arrinkan waxaa la yidhi laakiin itibaacu dani bay samay malay raacayaan malahana ilaahay baa yidhi ina bacda dani imun malaha qayb ka midihi waaba dembi baa la yidhi oo de waxaynu ognahay itibaacu danigu inuuna cilmiga ku jirin waa munqaic haddaba wain kaana lmustanaa mustanuhu hadduu yahay munqaican mid munqaica waa markuu mustanuu ka duwan yahay mustanaa minhuga falxijaaziyuuna nimanka xijaaziyiinta la yidhaahdaa yuujibuuna waxay waajibinayaan annasba nasbo ayay waajibinayaan sida maa lahum uma aha bihi isaga min cilmin cilmi uguma sugna ila tibaaca danni male raacidii mooyaane wa tamiimu nimanka ree tamiimna yurajixuunahu nasbaha way rajaxayaane ma waajibinayaan wayujiizuuna waxay bannaynayaan alitbaaca in itbaac la sameeyo oo taabic laga dhigo ayay iyadana bannaynayaan alitbaac ayay bannaynayaan sida maa qaama alqowmu qoomkii ma kicin ilaa ximaaran dameer mooyaane xijaaziyiintu ilaa ximaaran nasbaha ayay waajibiyeen wa ilaa ximaarun ximaar dameer mooyaane tamiimiyiintiibaa ximaarun tan bedelka ah ama taabica ah keenay وإن kaana alkalaamu kalaamku haddii uu yahay naaqisa naaqis haddii uu yahay wa huwa isaguna aladii waa ka lam yudkar fiihi aan la sheegin almustathnaa minhu mustathnaa minhuga aan la sheegin wa yusamaa waxaana lagu magacaabayaa istihnaaan mufaraqan istihne mufaraqa baa lagu magacaabayaaye kaana almustathnaa mustathnuhu wuxuu ahaan calaa xasabi alcawaamil cawaamisha xisaabteeda ayuu ahaan oo fa yucdaa waxa la siin maa yastaxiquhu wuxuu mudan lahaa low lam tuujad haddii aan la helin ilaa haddaan wuxuu ka soo baxay sheikhu taamkii kayru muujabka ahaa wuxuu u soo wareegay kalaamka naaqiska la odhan jiray ama mufaraqa waa marka kalaamka uu nafyi galo mustathnaa minhugana la xadfo mustathnaa minhugiina waa la xadfay kalaamkiina nafyi baa galay wain kaana alkalaamu kalaamku haddii uu yahay naaqisa naaqis haddii uu yahay wa huwa isagu alladii waa ka lam yudkar aan la sheegin fiihi dhexdiisa almustathnaa minhu mustathnaa minhuga aan la sheegin wa yusamaa waxaana lagu magacaabayaa istihnaa'an mufaraqan istihne mufaraqa ayaa lagu magacaabiye kaana almustathnaa mustathnuhu wuxuu ahaan calaa xasabi alcawaamil cawaamisha xisaabteeduu ahaanaya mustahni xasba xaajati اlkalaam ha la ecraabo hadalkaasuu fasiraya fa yucdaadani waa fasir dambe fa yucdaa waxa la siini mustathnaha maa xukun baa la siini yastaxiquhu uu mudanayo low lam tuujad ilaa ilaada haddaan la helin ilaadu hadday maqan hadalku wuxuu u baahan yahay baa looga dhigi hadduu hadalku faacil u baahan yahay faacil baa looga dhigi hadduu hadalku khabar u baahan yahay khabar baa looga dhigi hadduu hadal kolba wuxuu hadalku u baahan yahay wa sharduhu waxaa la shardiyaa kownulkalaami kalaamka ahaantiisa ayaa la shardiyaa hayra iijaabin iijaab hayrkii uu yahay kalaamku waa inuuna muujab ahayn sida maa qaama isma taagin ilaa zaydun zayd mooyaane wamaa ra'aytu maanan arag ilaa zaydan zayd mooyaane haddaba maa qaama ilaa zaydun markaan idhaahdo ilaadu haddayna jiri lahayn zaydka maxaa hadalkani uu ka dhigan lahaa qaamadu waa ficile faacil mayna u baahnayn maa qaama ilaa zaydun dee faacil looga dhigo wamaa ra'aytu ilaa zaydan ilaadu haddayna jiri lahayn zaydka maxaa laga dhigi lahaa mafcuulun bihi dee mafcuulun bihi ha laga dhigo wamaa marartu ilaa bizaydin ilaadu haddayna jiri lahayn bizaydin jaariya majruur baa laga dhigi lahaa maa qaama isma taagin ilaa zaydun zayd mooyaane wamaa ra'aytu maanan arag ilaa zaydan zayd mooyaane wamaa marartu maanan soo marin ilaa zayd ilaa bizaydin zayd mooyaane wa ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kaleba weeyi wamaa muxamedun muxamed ma aha ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale haddaba ilaadan haddii ayna jiri lahayn rasuulka maxaa laga dhigi lahaa khabar dee sidii un baan khabar uga dhigaynaa walaa taquuluu ha ku qowlina cala allaahi alle dushiisa ila alxaqa xaq mooye wax kale ha ku qowlina oo xaq mooyaane waxaan xaq ahayn ilaahay dushiisa ha alxaqadaa weeyaanoo mafcuulun bihi baa laga dhigi lahaa walaa taquluu cala allahi ila alxaqa dee mafcuulun bihi aynu ka dhigno walaa tujaadiluu hala doodina ahlalkitaabi kitaabka dadka u ehelka ah ilaa bilatii tii inaad kula doodiin hiya iyadu axsanu wanaagsanayd mooyaane culimadu waxay idhaahdeen haddaba istinahan mufaraqa ihi muxuu galaa talow kow horta duruufta wuu galaa oo daraf wuu gelayaa ilaahay baa la yidhi lam yalbathu ilaa cashiyatan aw duxaaha masaadirtana wuu galaa oo ilaahay baa yidhi ina dunnu ilaa danna xaaladana wuu galaa oo xaaladana waa la arkay isagoo gelaya khabarka wuu galaa khabarka kaana wuu galaa khabarka mubtadaha wuu galaa laakiin mamnuuc weeyi mafcuulu macahuga inuu galo lama ogolo mafcuulu macahuga odhan maysid laa tasir ilaa waniila ilaa waniila lama ogolo mafcuulu macahuga xagga markaynu tawaabicda maraynana tawaabicda bedelka oo qura ayuu ka galaa lama ogolo cadaf nasaqa inuu galo iyo cadfulbayaanka inuu galo iyo tawkiidka inuu galo nactiguna waa mas'ale khilaafiya oo wadaadkii zamakhshari iyo abulbaqaa nin la yidhaah ayaa baneeyey culimmada kalena way diideen oo waxay yidhaahdeen war nactiga yaan la gelinin markuu hadalku mufaraq yahay halkaa waxaan kaga soo baxnay sideedii aadaad ama tobankii aadaad ilaa ayaa ayaa ka mid ahaa ilaa marka wa lagu soo reebaynu ka soo baxnay ilaa markaynu wa lagu soo reebaan halkaa kaga soo baxnay haddaynu sideed ka soo qaadano toddobadii kalaa ii dhiman haddaan toban ka soo qaadanona sagaalkii kalaa ii dhiman marka sagaalka kale wax lagu soo reebayo du xaraf weeyaanoo icraab uma baahna walmustanaa ka la soo reebo bikayr kelmadda kayr a lagu soo reebo wa siwan kelmadda siwan a lagu soo reebo biluqaatihaa luqooyinkeega oo dhan مجرور waa la jerayaa bilidaafati idaafa lagu jerayaa wuxuu ina yidhi haddii haddaba mustanaha lagu soo reebo hayr